قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نسأل الله سبحانه وتعالى علما نافعا وعملا صالحا باب الثاني فصل الثاني faslkii faslki waa soo dhamaynay waxa weya akhlaaqdii aadaabta kusaabsaneed daalibka laftigiisay kusaabsan tahay lakin laakin hadda midani waxay ku saabsan tahay kayfiyat alb kayfiyat alabi wtalaqi waa faslka labaad ah fasl thani hada huwa fasl ali waa fasligi labaad wuxuu kamid yahay faslkan min ahami hada min ahami lfusul fi hada kitaab fasaaraadka muhiimka a ah kamid yahay maxaa yeele wadada oo arda wuxuu usheegaya wadada qaadi laha marka baranay waa meesha la yihahdo manhajka manhajka loo dejiyo ardayga maanta adduunka waxaa loo yaqaanaa waxaa la garanayaa isku jaamacadaha iyo iskuullada waxay leeyihiin manhaj qofka u qaado si oo u gaaro masaa'il yani u kala horeey meesha baabkan o kale macaas ku saabsay manhajka daalib cilmiga markaas wuxuu mualifku leeyahay kayfiyat alabi watalaqi wuxuu fasalka mufasal yahay kayfiyat alabi habka loo cilmiga loo doonayo loo dalbayo iyo watalaqi sida loola kulmayo cilmi loo qaadanayo waa rasmu manhaj alab wadada u qaadi lahay kayfiyat alab ay dalab alcilmi sharci cilmiga sharciga habka loo dalbayo iyo watalabi atalabi cilmi min alculamaa iyo cilmiga culimaa habka looga qaadanayo kayfa yatalaqa aalib aadaab alaklaaq maarata aalibka oo cilmiga u qaadanayo min culamada uga qaadanayo malifka wuxuu leeyahay raxmat ullahi caleyhi kayfiyat alabi adabka koowaad adabka lixyo tobnaad marka wuxuu ka dhigay cunsurka qeybta lixyo tobnaad min aadaab alab ah baa koowaad baa qaataya waa kayfiyatu alabi wa maraatibu habka cilmiga loo dalbayo iyo darajooyinkiis maraatibta u leeyahay martabo oo kala gedisan buu leeyahay qofku hadduusan lahayn maraatib uusan lahayn darajooyin uusan lahayn galaasyaal uusan ahayn leebalo aysan ahayn marka cilmiga la dalbayo waxaa ka dhalanaya qofki una maaragtay uusan wada cad ku soco laakiin waa inay tahay sida jaranjarooyin oo kale jaranjaro qofku fuuhay ma awoodi kartid jaranjarada inta midda koowaad cagta saartid midda shana lugta labaadna saartid suurtagalkaama waa inay jaranjaro kale kusii gaarsiiya soo saar maha marka qofku waa inuu leeyahay maraatib maraatib tolo marxalado kale gelisa adduunku waa kula duwan yihiin haba madaxnaan loo sameeyo laakiin culimada islaamku muddo horay sameeyeen madaxishaasi tajribadooda cilmiga loo qaado wuxuu ku leeyahay mualifku ou leeyahay man lam yutqin ilusuula xurima alusuulu hadihi waxa weya waa qaacida dah dahabi ah qaacida maaragtay dahabi ah qaacida dahabiya mise dahabiya mise dahabiya lidal waa qaacido oo dahab ah baabka maarata marka la joogo cilmiga habka loo dalbo man lam yutqin qofkaan sugunin al usuula aasaaska qofkaan sugunin xurima waxaa laga hoojiyaa al usuula gaaritaanka moolka inuu gaaro waa sidaan ognahay maxamuud waa macalinka boog yani qofku haddaan aasaaska laga soo dhisay kor waxba gaari maayo maadan kasta aad rabtid inaad ku guureysatid waa inaad guruunka lagaa soo dhisaa si aad maaragtay u bislaatid maarata sharcada islaamkuna waa saas weya ma marka qofkii aasaaska waaya moolkii ma gaari karayo ujeedadiisii ma gaari karayo marka qaacdas waa inaad xifisaa hadis maskaxdaada ku jirta markaad baranaysa man lam yudkil usuula xurima usuul ma ahan ka faa-iidsan maysid shareecada islaamka oo keliya waxaan ujeedaa cilmiga sharciga xataa cilmiga maadiga ah. qaacidada waa qaacidaad ka faa-iidsanaysa weya man xurima man lam yudkin qofkaan suginin alusuula asaaska inuu xifdiyo inuu fahmo dabdiga kuxuda xurima waxaa laga xarima alusuula gaaritaanka ilaa mubtaqaahu ilaa hadafi inuu gaaro ujeedadu leeya meesha naga islaamka markaa rabo qofku inuu caalim soo baxo nuduuj yeeshaa doonaya inu bislaamo yala doonaya oo ah moolkiisii mirada ka guran maayo maxaa yeelay iska caqligu wuxuu keenayaa qofkii dhul adag aan cagta saarinin ee dhul jilicsan uu yahay in maaragtay dhulku la go-o si aradu hash weyaan geedku hadduusan sarkiisu xoog yeelan yani waxa wey miraha ilaama fiican qaadi ma karayo waa noocaas oo kale weeyaan sidoo kale culimadu waxay yihahdeen oo lamid a ah qaacidadan oo kale man faatathu lusuulu xurima alusuul usuusha qofka waaye iyo asaaskii waxaa laga xarruujiyaa igaaritaanka sidoo kale culimadu waxay yihahdeen waa qaacida middaas weeyaan inaad marka hore asaaska kas bayska lagaa soo dhiso mise maadaa doonaysa asaaska soo dhiso marka hore saad maarata oo awood la aada u socotid kor u socod waa mid waxaan ka warwadaa doonaya cilmiga aasaaskiisu cilmigu waa la jecel cilmi qofku jecel weyaan daal cilmigu waxaa dhici kara xamaasad inay gasho oo maarata xaggana u boodo xaggana u boodo xaggana u boodo kitaabka kubood ka kubood kangal kangal u yidhahdo idan cilmigu waa waxaan jecelaya weyaan marka wuxuu ku leeyahay man raama alcilma jumlatan dahaba canhu jumla man raama alcilma cilmiga qofkii daruba jumlata dhammaantiis qofkii dalba dahaba canhu cilmiga waa waaya jumlatan dhammaantiis ah. waxawey cilmiga doona hadda tiaa asaga dhalna waxba ka fahmimaysa waxaa lagaa rabaa inaad maarta aayar aayar ku cunta yani manhajka raaci manhajku ah sanadba sanad oo kuu dhiigo waxaayala imtixaanaad loo sameeyo waxyaala manhajka loo dejiyo waa saas weya qofku inuu maarata mid mid usii dhiigo maarata iloo ka bislaamay marka culimada islaamka mar saas ka hadleen masaaisha maarata masalada goog hadda ka hadlayaan way lakin macalamada islaamku kutubtooda qur-aanka man raama bimacnaa eh, man talaba weyaan man raama alcilma cilmiga qofkii doona jumlatan guud ahaan oo mar inuu wada gaaro inuu hal mar wadalaqo doonaya dahaba eh, dahaba alcilmu cilmiga uu waayayaa ka taga canhu dalab cilmiga jumlatan guud ahaan dhammaantiisba w maarata weynaya maxaa yeelay cilmigu ayr ayr baa loo laqaa sidaa sheegna waxa weya jarajarooyin oo kale weeyaan sidaad ogtahay waxa weeyaan waa luqmada raashinkaa cunay sidoo kale hadday luqmada weynaysid baa kuu joogsanaysaa laakiin hadda ayr gogoosatid waad cun karaysaa ayr ayr buu baahaya waqiila waxaa la yihi isdixaamu lcilmi cilmiga celil maarata isku ciririntiisu oo funuunta lamaanteed aada kulmisaahay fi samci maqalka madallat lfahmi fahamka ayuu lumiyaa lumitaanka fahamka weya ayadana waa masale muhiim ah kale ah waa maanta sidaasa sameeya cilmiga marka la barayo ilmaha ardada marka la barayo maa markaa marxalad maraysa maado cusub baa kugu soo biiraysa laakiin maadooyinkadan halmarku ma ku helay say maanta u kala horeeyaan asaaska waxaa ah, laga yaabaa marxalada koowaad markaa joogtid maado go-aan dhiganaysaa maado la yaqaana kabacdi markaa saddexaad gaartay laba cusub aa lagu soo gelin haddana markaa joogtay kuwa kale cusub aa lagu soo gelinaya laakiin haddii aad maaragtay damacdo cilmigoo dhan hal mar maarta ugu shugo waxaweya waa waxba maqaari karaysa waa lumaysaa badweyn lagu tuuray ama dabaal aqoon baa lamid noqonaysaa badweynta iska qabo dabaal ma garanaysa marka waa in maadooyinka loo kala doora maadooyinka u kala jilicsan yihin xataa baritaanka loo kala baray meel furud sida loo kala bilaabayo bilaw furudti loo bilaabay dana maadooyin kukala culeys maadooyin waxaa jiraa ku bisleen markaas hadhowta maarata maadooyinka lagu soo fududaanayo waana masaa-il la yaqaano wey qofka loogu talagala loo googooyo cilmiga loo googooyo qur-aanka markaan bilaabayn hadda waxaan ka bilaabnaa qisaar suwar suuraha yaryar baan ku bilaabnaa soo saama dadka qaar waxaa jira baqaara kasoo bilaaba laakiin wadaas wada fiican saxama sahlan ma leannahu ardagu suuradan yar buu dhamayna hadiiba waa ku farxaya maarata waa ka guuri gurigukade guri kala dega laakiin suurat baqara sano ku saddex jira drog noonaba mu dhamaanaysa marka ina waa yar tahay waa goyna qofku hidiil baa sii gelaysa hidiil baa sii gelaysa qofka kulamaa yantay min suura wa yadkul suurata ukra yani safarun basiit meel meel sii degay maaa soo guya ma saddex suura soo jir afar baan soo dhameey marka arrintaas waxa weeyaan waa arrinta ay kulaayihiin isdixaamu lcilmi cilmiga oo isku ciriiriya fi samci maqalka oo lagu shubo wax fara badan aadan qaadi karayn waa madalatu madallatu fahmi garashada lumitaankeeda fahamkaa kaalumay an waaa lagu shubay waaa aan awood u lahayn waxa weya kalimu naas calaa qadri cuquuli dadka caqliyadooda kale lagu hadlaa ilma yar waxay u baahan yihin wax yaro caqligooda dhibma ka soo kobcaa u kordhe jurcada u kordhe sida daawado kale usiinaysa qof laxajiran oo kale alxamdulilah marka una qofkuna waa ka taagdar ma awoodi karaay ka awood badiyo cilmiga maarata awood uusan ulahay maskaxiis wax ka sarreeya loo shiro ka awood badiyo hadda dhowr qaacidooyo aad muhiima ah ka qaadanay xagga maa tarbiyada masaladaana inaan aasaaska marka labo cilmiga lagu aasaaso labo in cilmiga uu leeyahay darajooyin la kale maarata qofka midba mid u dhiibto usan hal mar oo kale ah masaa-isha aan lagu furin in maaragtay la xadido bilowga cilmiga la barayo qofka uu yar yahay kabacdi usoo kordho cilmigiis darajadiisa iyo awoodiisa dadka socdaa masaa-isha waxaa weya aad iyo aad muhiimka ay tahay maa kala dejinay manaahijta waxa loo dejiyana waa taas weya loo dejiya manaahijta loo dejiyo qofka meesha loo deeray wa calayhi sidaas haddaan qabanay haddaba oo intaasoo qaacida aan sheegnay wa calayhi wa binaan calaa maa sabaqa weya falaa waxaa laga maarmitaan ah min atacsiili cilmiga marka la baranayo in la tacsiiliyo tacsiilka waxaa loo yaqaanaa qaacido sugan in lagu dhiso maarta masaaisha tacsiirka asl asal adag inuu dhiso wax kasta tacsiir baleeyi daartan markaan dhisayno qaacidadeeda ahay aasaaskan u adkeynaya saa wax culaysa nagu qaato markaan doonayno arda inaan wax barno waxa wey marka hore ayaa aasaas xoglaan kasoo dhisaynaa maarta meel masaa-isha muhiimka ah oo asalka ah markaa rabtid xisaab inaad bartid oo kale qofka waa inuu jadwalka ama maaragtay darbiga ama xisaab ku dhifada jadwalka inuu yaqaano wey hadhow kuga weynaado waxbadan bay ka anfacaysaa busha anfacaysaa lakin marka asaaskiiba aan qaacidadii lasoo fahamsan maarata xisaabaha waa warwaranaya marka ma garanaysa lakin ninku hadduu qaacidadiisii hoose yaqaano masala kastaba qaacidada yaqaano waa ufiidanaysa marka tacsiirka loo jira waa saas weya shayga asal qaacidadu ka dhaqaaqi lahay qayga inla baro wey di kale waa warinaya maarata tacsiirka loo jira asal asal inoo dhigo asaaska yaa qaacidada inoo dhigo hada lafdiga carabi markaa tacsiirka isticmaalka saas ujeednaa tacsiil lmas'ala masalada aasaaskeeda kada ka duuleysay inaad maaragtay qofka bartid maarata ehm, wuxuu kuleeyahay falaa budda min atasiil qaacidada raasika iyo watasiisi aasaasitaanka likulli fanni fanni kasta fanni iyo qeyb kasta oo min funuun cilmi ka mid ah oo tatlubuha aada dooneysid waa inaad magaranaysaa asalkeedii iyo aasaaskeeda asalka ahaa waa inaad maarta ku dhistaa fanni kasta kulli fanni fanni kasta oo min funuun cilmi oo tadruba ad doonaysa marka habkabuu tacsiisku noqdaa aasaaska markale aan tacsiirino ama aan tacsiisino waa isku mid tacsiir waa asal xooglaad ku dhisid ama tacsiis aasaas xoogla ad ku dhisid waxa weeyaan sidee bay noqonaysa asa ku sheegto dhowr masalo kugaari doonaa ko waxa weeya waa bidabti aslihi cilmigan asalkiis waa inaad aada xifdo koobtid weeyaan masalada asalkeeda shay kastaba aasaaskiisa qaacidadiisa hoose waa inaad kortid weyaan bidabdi asli asli fan inaad taqaanid bidabdi aslihi falaa budda min atacsiis falaa budda min altacsiiri watacsiis likuli fanin tadlubhu bidabdi aslihi bisababi dabdi aslihi inaad ku tacsiiro asalkiisii faniga asalkiisi inaad maaragtay aada ku qabatid iyo wa mukhtasarihi mukhtasari fan faniga maarata kiisa kooban oo gaaban masaaisha kutubta waxay fanni kasta mukhtasar buu leeyay kitaab yarbaa ayaa laga alif ah. kutubna waa mukhtasaraat kutubna mudawalaat tawaadhadheri oo weyn kuwana maarata waa kutub yadee kutub waxay lamid yihiin ninka intadan badweynta geyn meelaha ugu horeeya dabaash ku bartid soo samaa macalimku dabaasha ku barayo darfaha kugu baraa marka hore ah, soo sax ma markuu darfaha dabaasha ku baratid oo xooga si fiican xarif u noqoto xooga baa lagu sii dulkira haddana ma garanaysa ah, ilaa moolka lagu geeyo badweynta inaad ka celin karaysa badweynta maanta marka kutub farni kasta waxaa loo sameeyey kutub yar oo maaragtay culimadu si caqliba alifeen waxaa la waxaa la leeyahay maa qalla lafduhu wa kaura macnaahu yahay kitaab alfaadiis waa yaryihin halaba laba waraaqood saddex waraaqood inu yahay laakiin waa buuxaaho waa murakas cilbanba ka buuxa ah, qofku marku dhowr jeer maraba waa usii furfurmaya masalasa isku dawaxilay marka hadalkay yareeyaan macnahana waa badiyaan mukhtasaraadka shuruuddiisa kamidta ardada marka hore loo dhigay ah, erekooda usan ku daalayn usan ku noogeyn ma fahmaysaa mukhtasarkaasuu xifdinaya asaga qaacido u noqonaya kutubta dhaadheerka ku maray ah, asagaa xifdinaya maad cilmiga kale u garano cilmi kasta wuxuu leeyahay qaacido qofka qaacidadas qaata waxaan ku kala dheereeyaa aqoonta waxaa lagu kala dheereeyaa waa aqoonta qaacidooyinka ku fiirsada ah, imka ninku qaacidada ka og yahay waxaw waa ka dheereeya marta saa darteed haddaad cilmi maada dhiganayso fanni kastaa dhiganayso waxaad ku dadaashaa yani qaacidooyinkiisa asalka ah inaad qabatid maarta ha ku dadaal waad ka fikiraysaa dadka kale ah, haddi kasta waxay ugu keenaba qaacidada waxa kale waa tafsiiraad cilmi waa qaarna waa hadalbadi oo sii dheereeraan qaarna waa gurun iyo aasaas buu leeyahay mise maada kasta yaa marka maadada aasaaskeeda lagu dadaalo wey waa muhiima oo mulakhasaadkooda loo yaqaano hadda mukhtasarku waa sida mulakaska darsiga tonays soo guranad o kale wey marka wuxuu ku leeyahay waa bidabdi aslihi asalka cilmiga fankaas asalkiisa waa inaad qabataa ee mukhtasari midkaa soo gaabeeyey ah, aad maarata aada dabdi xifdi faham iyo maarata qabasho oo calaa shaykhin shaykh dushiisa aada ku akrisaa shaykaas oo mudkilin mid sugay ah shay yaqaana mudkilin mujiidin amiinin laa calaa daalibin mislak laakiin arday kale oo adaa kula da-ah haddaad ku ardo makusii wareerina soo sax ma mida laftigiisu maarata bawsi ah da ku akriyo ama aan fahmaynin adigana wareer buu kusii kordhinaya haddii nin indhala nin indhala hogaamiyo maxaad maanaysaa gacanta qabto mid indhala ayaa mid kale gacanta qabto labao darbe isku dhacaya tasaama marka waxaa loo baahan yahay qofka baraya macalinka wax baraya inuu maadada aqoon weli leeyahy ardayga ka dhaadhacsiin karo oo gelin kara oo fahamsiin kara oo ujeedada u sharixi kara oo maarata waynu calaa shaykhi mutqin hadda funuun cilmigii sharcigaan ka hadlayna sheekh oo yaqaana sheeka masalaha mutqin culimada waxay ku daraan mutqinka gadaal baan ka tilmaami doonaahe mutqin amiin haddana inuu yahay masalaa aada u yaqaano haddana lagu aw-aami yahay maarata hagga cilmiga baritaankeeda markaasuu ku leeyahay laa bitaxsiili addaati waxda yani laa takud ha qaadanna cilmiga bitaxsiili daati dadaal adiga ah lafdigaada waxda keligiis ijtihaadi lfard haddaas tiraado maarka iska daabaco ad isku kaafto baabdaba inu keeni doonaa si fiican mawduucan uga hadli doono eh, laa taakud alcilma wuxuu oran jiri doonaa min min suxufiy walaa taakud alqur'aana min musxafiy cilmiga ha ka qaadani nin waraaq ka bartay daalacday qur-aan ha ka barani nin jaamaca ka xifdiyey wax macalin looliga kuusan jirin leann gefkoodaa barana labadaba soosaa maha hadduu musxaf yahay iyo hadduu suxuf yahay warqaad iyu ka bartay aan loo dhigin cilmi anu cilmigu talaaqi leeyahay qofku inu leeyahy marka waa wuxuu leeyahay laa taakud alcilma bitaxsiil daati dadaal adiga dadaalka taxsiil qaadashada cilmiga maarata ha qaadanin bitaxsiili dati waxdahu adiga dadaalka laftiga keliga sax ma aha artaas taxsiil daati waxdahu keligiis waijtihaad fardiga walidalika waxaa lagu mahmaa waxaa la yihahdaa waxay culimadu yihahdeen raggii tajribeeyey oo maray waxay yihahdeen man kana daliiluhu kitaabuhu kana khadauhu akara min thawaabi min sawaabi kaana khadaruhu akar min sawaari qofkii kitaabka uu noqdo hadiis kitaab keli ah oon lahayn cid bartay macalin aan lahayn gefkiisaa ka badan intuu maarta oo asiibo laakiin qofkii caalim ka qaata cilmi qof yaqaana ka qaata xariif ku ah faaidin waweyn buu ku faaidinaya faaidin weyn aad faaidinka weyn waxaa kamid ah muddada kuusoo gaabina sida intaad daalacanaysid oo ku daalaysid oo ma garanaysaa isaga waa khabiir marka kaaga siinay masaajid fitaarada kugu furay qodobacay wata ku soo gaabinay da daalka ku gaaray iyo dhibka ku gaarana ku gaari maayo takalufka furaha badan waxa weeyaan wax aada hubtaad qaadanaysa marka cilmi aad taqaano run iyo sax inu yahay laakiin adigu xataa ada iska daabacato oo maamari kaa taata mal awaal tolmusaana tan ujeeda garanaysa marka faaidooyin fara badan bu leya qofka maanta adduunka san ujeedo cilmi maadi cilmi dunya cilmi aakhira ama culumta maa sharcigaaba yani cid iska daalacata ma jirto nin oranaya daktar baa noqonaya unta iska daalacdo ama buugta dhaqaatiirta ama maratay lagu qoraa ma jirto waa inu kusoo tarbeeya nin maarata engineer iska noqona inta daalacdo ama maarata internetka ay ka googleeyo ayaa engineer iska noqona ma jirto dadaalkaaga waa loo baahan yahay laakiin arintu dadaal keliya kuma signaa ee waxay u baahan tahay dadaal oo aada ku dartay haddana inaad cid talaaqi cilmi an culama an cilmiga culama ka qaadato ayaad ubaahanta ayaad u baahanta waayahay wuxuu ku leeyahay waakidan italaba bitadaruj waakidan adoo qaadanaya xaala kawnika aakidan adoo qaadanaya atalaba barashada cilmiga aad baranaysa bitadarruj bitadaruji aayar aayar maartay aayar aayar khabwa khabwa ilaa ka masladaas intaas aan usoo sheegay ta masladaas oo sax maaha intaas uku caddeeyey ayaa wuxuu keenaya qur-aanku tilmaanta masladaas uu tilmaamay in cilmiga maarata aayar aayar loo qaato maaragtay talaqi lagala kulmo ciddii maarata cilmiga loo dhiibay lagala kulmo aayad qur-aan ay xogay tilmaami doonaa qaala allahu tacala ilahi wuxuu faraqnaahu litaqra'ahu cala annaasi calaa muksin wanazalnaahu tanziila wa qur'aan waa nasbisanta qur-aan ficil oo fasila ficil ka dambeeyaa ku nasbinaynaahu wa faraqna alqur'aana qur-aanka waan kala geegeynay waan kala saarsaarnay faraqnaahu waanu kala geynay oo muddo dheer baa nabiga lagu soo dejinaya calayhi salaatu wasalaam waa munajim baa qur-aanka saddex iyo labaatan sano ayuu kusoo degayay maxaa loo kala maarata qur-aanka midaas loo kala geegeeyo aayad aayadka nabi maxaa jumlo loogu sii waayo tafaariiqda tafaariiq baa lagu kaalay aayad aayad baa loogu sii sheegay nabiga alay sala slam wa litaqra'ahu inaad akrisid qur-aanka cala annaasi dadka dushooda calaa muksin calaa mahalin si maar deganaansho ah si ufahmaan dhuucaan wanazalnaahu waan soo dejin qur-aanka tansiilan soo dejin baan soo dejin oo aayad aayad baan usoo dejinay sida masaalixda marka qur-aanka waxaa loo sheegayaa intuu cilmigu hal mar dam yahay laqi kara qur-aankaba hal mar baa la soo dejinlaha laakiin ilahi wuxuu ku celeeyey subxaana wa tacaala qur-aanka inuu aayar aayar nabigu usoo dejiyey litaqrau cala naasi calaamati yani ina aayar aayar dadka loo baro maanta xoogay baa la siinay way baranaya aayadkaasoo degay way baranaya sida xadiiskii cumar iyo hawe toban aayadood baa soo degay waa la xifdinayay waa lagu camal falay toban kalaa soo degay waa lagu xifdinay waa lagu camal falay toban kalaa soo degay wixii baa lagu camal falay laakiin haddii hal mar dam la siiy waxaa weya maskaxda lamana koobi karo dhaqan ahaan fahm ahaanna waa adkaanaysa ah, marka in ayr ayr cilmiga in jurca jurca ayr ayr cilmiga lagu saysa oo aad tafaariiq yani hal ayr ayr tafaariiq aad ku bixiso ah, waxa weeyaan ayaa asalka uu yahay waana qur-aanka bada saas loogu keenay ilaah subxaana wa tacala u qur-aanka ugu sheegay dadkida fahmaan oo gartaa wanazalnaahu tanziila waqaala qaala allahu subxaana wa tacaala qaala tacaala ilaahay wuxuu yihi waqaala aladiina kuwi waxay yidhahdeen kafaruu gaaloobay lawlaa waqaala aladiina kafaruu lawlaa nuzila calayhi lqur'aanu jumlatan waaxida lawlaa halla maa nuzila la soo dejiyo calayhi ay calaa rasuuli sala allahu alay slm dushiisa alqur-aan qur-aanka maxaa loogu soo dejin waayo qur-aanka jumlatan waaxida xaal uu yahay qur-aanku hal jumla oo kaliya ah. hal mar maxaa loo soo dejin waayo qur-aanka isagoo jumlada kaliya ah. markaas ayaa ka jawaabay subxaanahu wa tacaala ilaah u leeyahay kadalika sidaas aan usoo dejinay qur-aanka isagoo mutafariq oo la kala geeyey ay aay ah usoo dejinay ayaan usoo dejinay oo linuthabita inaan sugno darteeda bihi bilqur'aani qur'aanka fuaadaka qalbigaaga linuqawi bihi qalbaka wey qalbigaa rabnaaga ku xoojina waratalnaahu tartiila markaas ilaahay subxaana watacaala wuxuu sheegay ujeedada koowaad inay tahay in nabigeena lagu sugo qalbigiisa leanna mar alla markuu nabigu shubha loo keeno markay maaragtay duruuf ku timaado qur-aanku qalbigiisa usugaya daacigana sidoo kale weeyaan markaasa leedahay waratalnaahu waa tartiirinay waa kala dhidhignay tartiira kala dhidhigitaan ayr cayn baa kala dhidhin qur-aanka so ufudaado xifdigiisu ayr cayn loo soo dejiyey kala dhidhigitaan cayn cayn loo kala googooyey in la fahmo in la xifdiyo sidaa darteed baa lagu tara marka jumlaa darteed marka aayadka cilmiga loo akrinayo qur-aanka loo akrinayo waxaa ka dhalanaya qofka inuu xoogayba qalbigiisa ku dego oo markaas intaa garanayo xifdiyo ku dhaqmo in kale u tilmaamo hal qala tacaala ilaah wuxuu yidhi aladiina ku aataynaahum kitaaba kitaabka aan siina qur-aanka iyo hifdahu qur-aanka akrinaya xaqa tilaawati akrintiisa xaqeeda iyo akrinaya wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo dadka qur-aanka waxaa rabaa in xuquuqdiisa la siiyo fahamka in la siiyo fahamkan haddii u maaragtay uusan yaryarayn in la fahmo waa adkaanaysa aladiina yatluunahu xaqa tilaawati marka tilaawa lafdiya iyo tilaawa xukmiya labadaba soo gelaya yatluunahu ee yatabicuunahu waa ku way raacayaan qur-aanka xaqa tilaawati raacitaankiisa xaqiisa ay raacayaan oo way ku dhaqmayaan markaas yatluunahu min atilaawa hadii la yihahdo akris la yihahdoba lafdigiisi weeyaan marka lafdan waa macna ku dhaqan ahaana waa fulinayaan akri ahaana waa fulinayaan arrintaas waxay u baahan tahay inuu aayad aayad qur-aanka loo soo dejiyo ayaa loo loo ayaa loo baahan ayaa loo baahan yahay markaas saasaan ka dambaysa maalifku marka wuxuu leeyahay raxmatullaahi caleyh fa amaamak adiga hortaada waxaa ahaaday ayuha aalib umuurun arrimo laabudda min muraacaatihaa inaad ilaaliso ay naga maarmitaan tahay arrimo inaad ilaaliso laabudda ad turaaciha altaqayudu biha xataa laa tadabdaba fi dalabik si aada markaad cilmiga u doonaysa aadan maarka u saartay arrimahan waa inaad ilaalisaa inaad ma doonaysa dhowr arrimood ilaali fi kulli fannin tablubu fanni kasta oo dalbiisa fanni kasta funuufta cilmiga kamid ah ha noqoto cilmi maadi ama ha noqdo maarata cilmu alsharci ha noqdo e arrimaha waa laga maarmaan saa daaraa maadooyinka ku guulaysatid oo aad faambeedoonaysa dhowrka arrimo firiya antrim waa laga maarmaan awalan ka koowaad waxa weeyaan waa xifdu mukhtasarin fiihi inaad xifdisid mukhtasaran kitaab lasoo gaabiyey fiihi fanniga aada baranaysid waana hore soo sheegay mukhtasaraadka kutubta la yidhaahdo kullu fan mukhtasar buu leeyahay kitaab macnihiisu laftigiisu yaryahay oo maarata macnihiisu weyn yihiin ayaa loo alifay xifdi baa la weeyay marka xifdigu waa muhiim maanta gaaladu manahijtara galbeedku waxyaalaha ay aada uga sheegtaan oo dhibka u geeya weyaan xifdigii bay tuureen ah, xifdigi bini aadamka waana masale khatara xifdiga muhim haddaad maarata dukaanka markuu aadayo qofka ayaa kamid ah xataa ma xasuusanayo waxuu isu iibsama maraamu qabta lana masalada xifdiga la yihahdo bini aadamka marka xifdigiisu markuu xifdinayo waxa weyaan wuxuu ubaaha markaa waa waa tadriib maanta haddaad hal safxad xifdo ee naftaada bartay kuso waad ifdi kartaa laba safxadood waa si kobcaya xifdigeeda iska dishi laakin ada xifdigeeda dishi waa dib ah marka maanta waxa weyaan fahamku sax weyaan xoogga waxaa la saaray maanta fahamka fahamku sax laakin xifdigu laftigiisu waa waxa wey muhiim ah. haddii daatooyinka adinku kharimaan maanta dhakaatiirta yurub jaahiliin bay soo baxaya hal daawuska yaqaan maaa hal daaweyn ma laha haddii ay dhacdo maaragtay kaarifo koonka ah oo nal la waayo oo daatooyinku kharimaan adduunka o dhan nin daawo qori kara kuma jiro mushkayka baynamaa raggii hore daawooyinkana maskaxda ku haya dushaas u ka yaqaan uma baahnayn inuu maarata daato ka fiiriyo ama ma combuutarka ka baa culumdaan baa dhimaysaa ragga brogarameeyo on baa weli xoogaa sii hayo maani dadka xifdigii weli maamu ka tegay haday kuwaas baabaacan u dhawaayo ama duruuf adaga tilmaamo marka uma jeeday xifdigu waa muhim cilmi sharciga lama soo kala geeyo qofka qur-aanka xifdisadan daacima noqon karo xaqiiqatan kalima qur-aanka oka kacsanayn wax weyn ma qaban karayo ah, waa qofku xifdiya maadada dhan xifdi lagu oran maayo laakiin aasaaskeeda cilmi walbaba kutub yar fahamkiisa u horeeya inaa xifdiga waa shay muhim wey waa muhim door buu leeyahay fahamku waa kasii daran yahay marka kugu burinay wa awala mukhtasarka bilowga ya kale ajrubi oo kale mukhtasar u ah, ah ka fiican oo ah, ku salaanaysaa dhowta saas labaad arrinta koowaad waa xifdigii arrinta labaadna waa dabdigii weeyaan dabduhu dabdu maxaa waawy waa fahmuhu oo kale ka dhigantaa maarka inaad fahamtid xifdi iyo fahm waa lamaarmaan marka dabdiga hadda wuxuu ku yihi dabt dabtu alfaadihi dabtu macaanihi dabtu maraamihi dabtu maqaasidi yaanu dabdigu waxa weeyaan fahamka nuucyaasha kala degsan weeyaan inaad garan karayso yani xifdisid lafdigiisa fahmi karayso ujeedadiisa dabdiga waxaa kamid a ah wixii dheeraad ku ah wixii ka toosin u baahan wixii shaqalkiisa wixii magaaladiisa macaaniisa inaad si fiican udabdidid maa famlig aad sugtid matnigaas dabtida baa soo galay inaad inaad qabatid yani min xays alfahmi xagga fahmka marka inaad ku dabdidido oo kuu sharaxo ku fahamsiiyo calaa shaykhin sheikh dushiisa shaykaasoo mutqinin mid suga amaadinaya maa ama macalinka cilmiga maadiga macalin fiican macalin fiican hadaad heshay waxa way hor kaga dhaarasina laakin mid aan qoraka ku yimaado kusii wr saas ama kusii waale waxba ka faaidamaysa marka mutqin bu anu yahay culimaanku waay mutqin kaliya ma kaaftoonay salka hore kusoo tilmaamay alamana lagu daraya idqaanu wa amaana maxaa yeele cilmigu waa awood awooduna waxay ubaahan tahay amaan si amaana lagu ina khayra man istajarta qawiy amin ah. waa ma jibriil oo kale macallin buu ahaa rususha qur-aanku saasuu ku tilmaamay dii quwatin cinda dilcarshi makiinin mudaacin hama amiin quwa badaniya quwa caqliya iyo amaana ku gudbiyaa su dara macalinku marka waa insaas yamaanta inuu aaminaya awoodiina leeyahay cilmigiisiisa u gudbinayo waa labaas maanta cilli aad baart oo aada ka qaadatartiaarka hadda laba ma soo maha alxifd walfahm Ah, labadaas waxa weya waa laba aasaas cilmi kastaba mukhtasaraad taqaani fahamtid saddexaad cadam lishtigaali bilmutawaraat waxaa lagula talinaya inaada isku mashquulin kutubta dhaadheer waa weyn ah, cadam lishtigaali inaada ku mashquulin bilmutawaraat kuwa la dhaadheereeyey kutub sharaciyada waa weyn iyo tafaariicda ah, iyo kooxdaasi waxa weya weyn bay ku gelinaya waa ku luminaya leanna aasaaskay weli maysatid Ah. marka bilmudawalaat ha isku mashquulin nin aan maaragtay masaaisha waxba ka aqoon sharci yarkaaba u dhibayo hadduu fatulbaariya daalacana yihahdo iskutuahabaafada kutubkii waxaw asaaski fiqi ma taqaana markaasaa le kitaab rawatu daalibiin imaam nawowi baa maarata ayaan daalacanaya iyo maaragtay muhadab sharc muhadab oo kale ah. marka waa sax ma ah inuu qofku maaragtay kutub yar kutubta yarkaa ka bilaabo ayagaa sugo kabacdi darajo markaasuu nagu sheeg darajooyin kala duwan nagu markaasuu mashhuulin kuwaasi intaada dabaashka bar intaad awood ka yeelanayso cadam ishtiqaal in aan laisku mashhuulinin bilmudawalaat kutubta la dheedheereeyey iyo wa tafaariiqi musanafaat kutubta la sanifay kooxdooda maarata la farciyeeyey oo la kala saarsaaray la kala dhigdhigay masaaisha badan maarata kutub la tufaric ilmasaail kutubta maarata masaaisha furuuc u samaynaysaa intuu masaladii qaato ayuu intaasoo maaragtay safaxaado intaasoo wajibo maarata usoo aroonaya oo furuucdeeda kuu ku sheegaya marka taas buu ujeedaa tafaariiq almusanafaat soomaalida erega ah tafaariiq baa isticmaalnaa waxaa lagu daa sheega tafaariiqna kaaga iibinaya ama jumla jumlo ayaa tafaariiq tafaariqda waxaa kala gogoy weyaan garanaysaa kan iyo kan iyo kan kusa ku garan marka kutub waxaa jirta masaa-isha tafaariiq ku samayso kala tuurtuurto oo maarata dheereysa hadalka oo maaratay badweyn buquusanaysa kooxdaas marka kutubtaasi hay dhixgeli maarata marka cadamu ishtiqaal bilmuqawalaat wa tafaariiq ilmusanafaat kutubta la sanifo dhaadheer hageli waa goorma laakiin waa qabla dabdi intaadan koobinin iyo wal sugitaanka liaslihi fankaas asalkiisa ilaa ka sugayso ama kitaabka asalkiisa marka hore horta asaaska aasaaskaaga dhig kabacdi baad xaardaysaa sooma la yihahdo uhbut alcarsha uma naqsh markaa rabtid inaad maaragtay carshiga ama kursiga aada xaxarartid hawadaajeedi saurkadig marka kabacdi markaa ququruxso aasaas oo haysta aasaaskaaga ququruxso markaas oo sii daalaca oo masaajidka lagu sii daala laakin aasaaskii wadaana oona marka qabla dabt asli qabla dabt waitqaan aslihi asli mudawalka kitaabkaasi waa masalada labaad waa masalada saddexaad weya alfahmu alxifdu uma alfahmu uma ataqayud bilmukhtasaraat kutubta yar aasaaskaas muhiimadaas ilaa kutubta waan gelin sideed afaraad laa tantaqil haka tegin haka guurin min mukhtasarin yani min kitaabin mukhtasarin kitaab la soo gaabiyey ilaa aakhira ilaa kitaabin aakhira kitaab la ugu guuri horta kaad hayso gacanta kuwaso dhameen isaga ka soo baxa isaga laakiin ha boodboodino maalima mid ha bilaabo fankaana ka biyo keen si fiican usug adna fan kale galo ha boodboodin marka adoo kitaabkan dhammaan oo fahmin oo aad hayso mid kale ha u gudbin buu leeya saab lacaan laa tantaqil ha guurin haka tegin min kitaabin mukhtasar kitaab la gaabiyay ilaa kitaaban aakhara mid kale ardada qayb kamid ah noocaas ah maanta ee qabashiyadaas maanta waxayna kutusinaysaa sugnaansha lacag karas saacad walba kitaab uu leeyahay maalin walba waxba sheekh buu leeyahay maalin kitaabu bilaaba kitaabu ka tagaa maalin kale maarta soo xaadira mid kale soo xaadira waxa wey arrintaasi waxay kutusinaysaa inuusan sugnaanin qofkaas miro wey ka geenmaa muqararka lagu dhigay iskuulka haddaad maarata dhamaysan ee labada qodob ka akrido sanadkaama soo dhigay wana horta maanta intii lagu talagalay sanadka hore adaqaa sanadka hore lagu dhisay cilaad ka horreeyay marka waxaa kuleeyahay laa tantaqil min mukhtasarin ilaa aakhara bilaa muujibin ayadoo aysan jirin wax kuu qasbay bilaa muujib wax waajibiyo kuu qasbay ayadoo aysan jirin marka qaabka daalacilmiga cin kara inuu kitaab kale iska dhaaf kitaab kale bilaabo sabab ku qasbo kan kitaabkan sheikii ba waayey maalan u akrinaha qof yaqaan ba waayey waxa weeyaan mukhtasaru bilaabay wuxuu arkay midka maaratay kiisii u akriya maaha mid kale sheek kale dadka umatino ah waa dhigi kara markaas oo kale oon xaajo keenta ayaa jirta laakiin aydan ruuf keeninin oo bilaa muujib ayado ah hadaad ka tagto fa hada min baab dajar arrintaas waa waxay kutusinaysaa inaad maaratay ka xanaaday ama ka beediiday ama aan qaadi karin ba cilmi min ah, baab dajr dajr bimacnaa qadab waxa weeyaan iyo ka xanaaqitaan weyaan ah. hada min baab dajr cala kitaab yani wayadulu calaa qilati sabr sabr la-aanta kutusinaysa ah. waa garana soo saar maaha waa saddex afar waa taas ku dadaasha fahamka ku dadaal kutubta waaweyn badweyn haquusi kutubkaaga ka keen ka biyo keen aada bilowdo isaga si fiican qabo shanaad iqtinaasu alfawaa'id faa-idooyinka waa inaad ugaarsataa iqtinaas waxa waxa ujeedaa taqyiid lfawaa'id waa inaad qalinkaaga haysataa dhegka keliya maaha faa-idooyinka waaweyn waa inaad meel ku qorataa adeejikaltiraas ikhtiraaska waa tasayudka ugaarta qof marku ugaarta udhunto o maarta ugaarta soo qabsadaa laakiin hadda waxu ujeeda faa-idooyinka ugaarso masaaisha isleedahay masaail faa-idooyin waaweyn ma garanaysa bini aadamka maalin kasta kusoo mari mayso faa-idooyinku arki doona mualifkadaal ka keeni doona culimada qaarkood faa-idooyinkaasi ayagoo maqlaya darsiga ay aruriyeen bay kutub ka alifeen markaa kabacdi ha tay soo geeyeen ka farciyeen ay kutub waaweyn ka qoran maarta masailka kusoo adaa hadda buga haysta kitaabkaaga ragga qaarkood markay shuurdu akrinayaan tacliiqaadkay saareen hadhowt sharax bayba ka dhigay kitaabku shara noqon karaya faa-idooyin cilmiya ku dhigato hadhowt waaweyn buu ku noqonaya qaacidooyin asal buu ku noqonaya marka wuxuu ku yiri ugaarso faa-idooyinka maarta maskaxdaad ku imaan karaysa marka laga hadlayo maaratay masaaisha lagu sheegayo faa-idooyinkaas ugaarso maarta ikhtiraasu lfawaa'id inaad faa-idooyinka ogaarsatid iyo wadawaabit alcilmiya iyo dawaabida cilmiga qaacidooyinka cilmiga hadda dawaabida iyo qawaacida waxbaa udhexeeya laakiin muhimiin halkadan soo dhaweyno dawaabit waa jamcu daabit masaa-il gruub ah wax laiskula xiraa jira oo qaacidooyin kale ah marka dawaabidka cilmiga ah oo masaa-ilka jaamica waa ina aamusatid weya baab kasta waxaa laga yaabaa inuu leeyaha daabit daabit baabkan daabitkiisu waa kada oo dhamaantood marka dawaabid cilmi waxay ku fiican yihiin masaa'il badan baa soo dhex gelaya soo dhex gelaya marka ka hadlayno dib dibaaqu juluud maqaarada marka la magdeeyo markaan ka hadlayno kullu shayin manaca aljilda min alfasaadi fahuwa dibaaq makadhamaa wax kasta oo maqaarka inuu maarata qurmo ka ilaaliya waa dabqiisi waa waa lagu dalado lagu deebeeyo lagu deebeeyo arkaas aan ka fahmay nuqaata meyaa meesha neef baa baktiyey iska dhintay iska baktiyey sharci baa ku banaan inaad maqaarka kasii dhinto laakiin maxaa lagaa rabaa waa inaad dabqido wey wanaad wanaad maarta inaad deebeyso ama dabqidid wey marka maxaan ku dabqinayaa maqaarkaasi haweya wax alla wixii urka u diida geed gaara maa cusbadu maqaarada waa gogoysaa waxa weeyaan geedaa jira inta la daymbaasto dabkooda la geliyo oo urka kaloo baabiyo maqaarkana ka siiba waxaa jira waxa weeya geedo la yihaahdo maaragtay la mariyo kalarka urka ka baabiyo marka wax alla wii loo isticmaalo de xataa hataa ee loo isticmaalo wax alla wii maqaarka si maaratay urka ka bi-iyo nadiifiyo dhamaanta qaacido way oranaysa wax alla wii nadiifiya waa dabka daahir buu qoraa ninka soo neefka uu baktiyay maqaarkiisa mm lagu dukan karo oo la isticmaali karo oo kale waxaa kamid a ah idaa daaqa alamru ittasaca haddii arrinku cirigoodo sharcigu waxa wey makrajka u sameynaya alcaadatu muxakama kamid ah. caadada kala saarta meel kaqaado shay waxyaaba caado sharciga kala saarta sida loo yaqaano curfiga caadada banaadbeeyay safarka oo kalaa kamid a ah qur-aanku iyo xadiisu ma sheegin safarka meel go-an ma sheegin sharafcaddan ba ku xihan afrikii baa ku xihan qofka maarata afri karo waxaa ku xihan salaad inu soo gaabin karo waxyaala fara badan ba gabadha maxramkeedii baa ku xihan inaan maxram lahaan safar socon karin marka qofkee musaafir ah safar maxaa la yidhaahdaa waa intee qur-aanku iyo xadiis ma sheegi safar on baa la diray waman kaana minkum marida o calaa safarin fa ciddu min ayaam ukhra safar bagu salaada gaar laakiin yaa safarka yaa qayd qaydaya intuu yahay alcaadatu maxaa kan mooya dadka meesha degan waxay u yaqaanaan qofka musaafir iyo musaafir maha haddaan idhaano waa laba sida fuqaada qaarkood yidhahdeen intaasoo kilomitr aan sheegno wana waa sagaashan kilomitrna qofka musaafirka ah magaalooyinka qaarkood ba waxaa laga yaabaaba inay boqol kilomitr ka dheeraadaan gudaha magaalada ku jira shangahayo kale adaa kusafarta iyo geeskeeda kasoo dhaqaada waxaa laga yaaba inay labaat inay boqol kilomitr maarta ha iyo qaahiro oo kale lakin weelka dali waa adunka maanta marka gees gees baa lagayaaba inayba boqolkii kilomiter waayaan marka ma ma xisaab maa dhahayo magaa dhexdeeda maxramka islaamta ubaahanaysa aruna ah, wala daara daba dheeraatay so sax ma laakin maxaa kala saaraya caadada ee loo fiirinay marka qaacidaa jirta alcaadatu maxaa kamada baabka sii geli mayna fiqiguma jirana yani waa jirta qaacidooyinka guuda